heestii gocashaana kuwa ciyaareynaa fanaanada codka baxsan ee xawakiin ayaa kuwa cayaareysa heestoodii gocasho qaybihii gabay barnaamijkaana ku jirnaa gocasho inala daawado daawada myself